alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamed wcala ali muxamed wa salama tasliima kaiira xadiidkan cilmiga ku saabsan yani saddex baa saddex lagu shabahay yacni saddexdu waa kala leeyihiin saddexda majmuuca majmuuca lagu shabahayaa saddexda dhul ee la sheegay waxaa lagu shabahayaa saddexda nooc ee cilmiga midna cilmigii u bartay ku intifaacay dadkana u gudbiyo baray ka biyihii markaa dhulkii biyaha aqbalay biyihiina cabbay nabaadka iyo geedahana soo saaray isagu waa kii cilmigii bartay dadkana baraayey isaguna waa ku intifaacay dadkana waa ku anfacay kan biyaha qabanaya dhulkan biyaha qabanaya ee waxa weeye aan markaa waxba soo saaraynin ee dadku ugu imanayaan ee ka cabbayaan ee wax ku beeranayaan isaguna wuxuu matelaa kii waxa weeye cilmigi isagu waa bartay dadka waa u gudbinaya waa kaga intifaacayaan laakiin naftiisa ugama intifaacayo kanaan labada midnaba ahayn dhulkaan biyahana qabanaynin waxna soo saaraynin cabbayna kaasina wuxuu la mid yahay ka cilmigii aan danaynba waxa weeye waa maalu man lam yarfac bidalika ra'san cilmiga madaxba sare uguma qaadin maba danaynba yanii icraad buu la yimi uu cilmigii ka jeesanaayo markaa saddexdu saddex waa kale leeyihiin saddexdii hore ee lagu matelayeyna waa la israaciyey saddexda dambena waa la israaciyey midba markaa mid buu leeyahay waxa weeye lafun wa nashrun muratab baa leeyahay kale waxaynu ku jiray kitaabkii riyaad saalixiinka baabka toddobiyo tobnaad baabun fii wujuubi alinqiyaadi lixukmi illaahi tacaala wuxuu u baab yahay hoggaansiga xukunka allah loo hoggaansamaya waajibnimada ay waajibka tahay ayuu u baab yahay wamaa yaquuluhu iyo wuxuu odhanaayo man duciya ilaa daalika kii loogu yeedho kaas oo xukunka a ah loogu yeedho wa umira bimacruufin lana amro macruuf aw nuhiya ama laga reebo can munkarin munkar laga reebo wuxuu odhanayo ayuu u baab yahay maxaa ku munaasibay inuu yidhaahdo haddii wanaag la amro ama xumaan laga reebo ama xukunka allaah loogu yeedho muxuu odhanayaa qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi fala warabbika rabbigaa baan ku dhaartee laa yu'minuuna ma rumaynayaan xataa yuxakkimuuka ilaa ay xakam kaaga dhigaan oo adiga xaakim kaaga dhigaan fii maa shajara baynahum wixii dhexdooda iska gala ay isku khilaafaan uma laa yajiduu dabeedna aynay helin fii anfusihim nafahooda aynay ka helin xarajan wax dhiba iyo karaaha ah iyo dhibsi ay dhibsanayaan mima qadayta ay min qadaa'ika xukunkaaga ama min aladii qadaytahu kii aad ku xukuntay dhibsad ay dhibsanayaan ama karaahiyaysanayaan nafahoodana aan ka helin wa yusallimu ay hogaansamaan tasliiman hogaansi ay hogaansamaan ilaa ay la yimaadaan saddexdaa arrin ay la yimaadaan iimaankii la rabay lamay imanin saddexda arrin maxay kale yihiin kow wax kastay isku khilaafaan noocu doonaba ha noqdee waa in markaa rasuulka sala allahu alayh wasalam xakam ay uga dhigaan oo isaga xaakim uga dhigaan oo xukunka rasuulka u noqdaan laba waa in nafahooda wax dhibsada iyo karaahiye ah aynay ka helin ee ay ku raalli noqdaan xukunka allaah iyo xukunka rasuulkiisa sala allahu aleyh wasalam saddex waa inay u hoggaansamaan hoggaansi oo yacni markaa xukunkaa aynay diidin ee ay markaa waxay u hoggaansamaan oo aynay ictiraadin oo aynay beenin yacni sidiisay ugu hoggaansamayaan markaa daahiran wa baatinan ilaa xukunkii sharciga ay sidaa u aqbalaan iimaankii la rabay lama iman wa tacaala allah waxau yidhi inama kana qawla almu'miniina ida ducuu ila allahi wa liyaxkuma baynahum an yaquuluu inama kaana wuxuu ahaaday oo qura qowla almu'miniina mu'miniinta odhaahdoodu idaa ducuu marka loogu yeedho ila allaahi xagga allah loogu yeedho wa rasuulihi iyo rasuulkiisa sala allahu aleyh wasalam loogu yeedho bimacnaa xukunka allah iyo xukunka rasuulkiisa haddii loogu yeedho liyaxkuma baynahum si uu u kala xukumo rasuulku sala allahu alayh wasalam loogu yeedho odhaahdoodu waxay ahaatay qura an yaquuluu inay yidhaahdaan qowluhum odhaahdooda samicnaa ay yidhaahdaan waa maqalnay wa atacnaa waa ateecnay yani mu'miniintu hadal kaleo ay odhanayaan ma jirtee hadalkaasunbay odhanayaan oo iimaanku keensanayo inaysaa yidhahdaan iimaankoodaa keensanaya wa ulaa'ika kuwaasi hum lmuflixuun kuwii liibaanay weeye labada aayadood ee sheikhu soo arooriyey waxay tilmaamaysaa xukunka allah in loo hoggaansamaayo xukunka sharciga oo waxa weeye rasuulkuna wuxuu wax ku xukumayaa sidii dee waxyiga ahayd buu ku xukumayaa siduu allah ku soo dejiyey ayuu ku xukumayaa man yutic arasuula faqad ataaca allah marka xukunkaa in loo hoggaansamo oo la aqbalo oo waxa weeye la yidhaahdo samicnaa wa aatacnaa marka laysugu yeedhana la yidhaahdo samicnaa waa maqalnay wa atacnaa waa ateecnay sidaasunbaa odhaahda mu'miniinta u furani ay tahay inay yidhaahdaan saasaa u munaasiba waajibkoodu waa saas mu'miniintu markaa saasay odhanayaan munaafiqiintu si kaleo ka duwan inay odhanayaan waa laynoo sheegay ay marka waxaweyn iyagu ay diidayaan marka ay is yidhaahdaan waa laydinka gerhelaya markay is yidhaahdaan waa ku gerhelaysaan sharcigana sharciga inay kusoo tibbadaan oo kusoo cadharaan taasi waxaa laynagu sheegay akhlaaqda iyo dhaqanka munaafiqiinta inay ka mid tahay laakiin dhaqanka muminiintu marlayba yani wax kasta oo cid ay isku qabtaan oo isku khilaafaan xukunka markaa rasuulka sala allahu aleyh wasalam bay u imanayaan rasuulku markuu noolaa isagaa la isula tegayy markuu rasuulku dhintay sala allahu aleyh wasalam kitaabka ilaahay oo qur'aanka ah iyo sunnada rasuulka sala allahu aleyh wasalam baa la ysula markuu allah yidhi fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi walrasuul ila allahi waxaa loo jeedaa ilaa kitaabih kitaabkiisa qur'aanka rasuulkana waxaa loo jeedaa ilaa sunnatihi markuu nebigu dhintay sunnadiisa ayaa laysula tegaya markuu noolaana isagaa laysula tegaya wa fiihi min alaxaadiis baabka waxaa ku sugan xagga axaadiista xadiisu abi hurayrata radia allahu canhu xadiiskii abi hurayra almadkuuru fii awali ilbaabi qablah laguna sheegay baabkii kan ka horreeyey ee awalkiisa lagu sheegay wa hayruhu min alaxaadiisi fiih waxaa kaloo yacni ku sugan axaadiis kalena waa ku sugan tahay axaadiis kalena waa ku sugantay xadiis abi hureyra waxa wy xadiiskii tilmaamaya dacuunii ma taraktukum fainama ahlaka man kana qablakum su'aaluhum waikhtilaafuhum cala anbiyaa'ihim faida nahaytukum can shayin fajtanibuu waida amartukum biamrin faatuu minhu ma istatactum waa xadiiska waa soo mara xadiiska boqol iyo shan iyo toddobaatan wa abi hurayrata radia allahu canhu qaal abi hureyra waxau yidhi lama nasalat cala rasuuli sala allahu aleyh wasalam markay ku soo degtay rasuulka ilaahay sal allahu alayh wasalam lilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lard lilaahi allah oo quray u sugnaatay maa fi samaawaati waxa cirarka ku sugan dhammaantood wamaa fi lardi iyo waxa dhulka ku sugan dhammaantood wa in tubduu haddaa muujisaan maa fii anfusikum waxa nafihiinna ku sugan haddaa muujisaan aw tukhfuuhu ama aaqarisaan waxa nafihiinna ku sugan yuxaasibakum bihi illaah allah waa idinka xisaabaya yani waxaa nafiinna ku sugan haddaa muujisaan iyo haddaa qarisaan mar layba allah waa idinka xisaabayaa waa idinka abaalmarinaya alaayata ay akmil ilaayah ama iqra' ilaayah aayadda ahri ishtadda dalika markii aayaddaasi soo degtay jawaabtii lamaadu maaday waa ishtadda ishtadda daalika arrinkaasi wuxuu ku adkaado oo ku cuslaaday calaa asxaabi rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam saxaabada rasuulka sala allahu aleyh wasalam buu ku adkaado ku cuslaaday fa atow waxay u yimaadeen rasuul allahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay bay u yimaadeen summa barakuu dabeedna waa fadhiisteen cala arukabi ruugyaday ku fadhiisteen ruugagga ayay ku fadhiisteen yani waa jilba joogsadeen fa qaaluu waxay yidhahdeen ay rasuul allahi rasuulka ilaahayow kullifnaa min alacmaali maa nutiiqa kullifnaa waxaana lagu kallifay min alacmaali xagga camallada maa nutiiqu ay aladii nutiiquhu midaannu kari karaynaana lagu kallifay waxaannu awoodno waana lagu kallifay asalaata waxaana lagu kallifay asalaata salaaddaana lagu kallifay yacni waa badeluu mufasalin min mujmal shay mufasala baa laga beddelayaa shay mujmala laga beddelaya kallafana waxay qaadataa laba mafcuul bay qaadataa marka hadda ti mafcuulkii koowaad wuxuu noqday naib faacil buu isu rogay ila muhayaru siiqa laga dhigay hmm. marka maadu waxay ahayd mafcuulkii labaad bay noqonaysa hadda mafcuul bay ahayd marka asalaata saasaa loogu bedelay wa mufasal min mujmal waxaana lagu kalifay xagga camallada maa nutiiqu ka bedelo asalaata salaad baana lagu kalifay wasiyaama soom baana lagu kalifay waljihaada jihaad ilaahay waddadiisa loo jihaadayaana lagu kalifay wsadaqaata sadaqad baana lagu kalifay waqad unzilat calayka hadihi alaaya waxaana korkaaga lagugu soo dejiyey haadihi alaayatu aayaddan baa lagugu soo rogay walaa nutiiquha ma kari karayno waxaa aayaddaa lagu soo dejiyey walaa nutiiquha walxaal laa nutiiquha anaan awoodi karaynin baa lagugu soo dejiyey inaad ku cadaftaana waa suurobayse maanta waa lagu soo dejiyey walaa nutiiquha annaguna ma kari qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi aturiiduuna an taquuluu kama qaala ahlu lkitaabayni min qablikum war ma waxaad doonaysaan inaad tidhaahdaan kama qaala siday yidhaahdeen ahlulkitaabayni labadii kitaab kuwii u ehelkaa ee u saaxiibkaa siday yidhaahdeen oo kale ma inaad tidhahdaan maad doonaysa ay qawlan ka qawli ahlilkitaabayn min qablikum ahlulkitaabaynkaasi xaal min qablikum idinka hortiin ay ahaadeen idinka hortin ay ahaadeen aad ka xaalayso ee istiqraarka aad xaalaynayso ama qaalada aad uga dhigto yani ku tacalluq siiso ay yidhaahdeen min qablikum idinka hortiin ay yidhaahdeen samicnaa waa maqallay ay yidhaahdeen wa casaynaa waa caasinay ay yidhaahdeen yani masaasaad doonaysaa inaad tidhaahdaan istifhaamku wuxuu dhacayaa si ha odhanina bal quuluu waxaad tidhaahdaan samicnaa wa atacnaa samicnaa waa maqallay wa atacnaa waa ateecnay dhaha gufraanak waxaannu ku weydiisanaynaa allaahow gufraanaka dembi dhaafkaagaannu ku weydiisanaynaa rabbanaa rabbigayow wa ilayka almasiir xaggaagoo keliyuu ahaaday noqodkuna qaaluu waxay yidhaahdeen saxaabadii samicnaa waa maqallay wa atacnaa waa ateecnay gufraanak ay nas'aluka gufraanak waxaannu ku weydiisanaynaa dembi dhaafkaagaan ku weydiisanaynaa rabbanaa rabbigayow wa ilayka almasiir xaggaagoo keliyaoo noqodkuna ahaaday falamma qatara'ahaa markay akhriyeen waa qara'a oo iftacala laga dhigay falamma qtara'ahaa markay akhriyeen alqawmu qowmkii ay akhriyeen waa saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam wadallat biha alsinatuhum carabadooduna ay u hoggaansameen anzala allahu tacaala fii isriha allah wuxuu soo dejiyey fii isriha yada dabadeed wuxuu soo dejiyey aamana alrasuulu bima unzila ilayhi min rabbihi waalmu'minuun aamana waa rumeeyeen alrasuulu rasuulku sala allahu alayh wasalam waa rumeeyey bimaa unzila ilayhi kii la soo dejiyuu rumeeyey min rabbihi xagga rabbigii laga soo rogay rasuulku sala allahu alayh wasalam waa rumeeyey walmu'minuuna muuminiintuna waa rumeeyeen kullun aamana biallaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulih kullun dhammaantood rasuulkiiyo mu'miniintuba aamana billaahi allah waa rumeeyey yacnii kullun baa xagga lafdigana waxay ka tahay mufrad xagga macnahana waxay ka tahay jamacoo dee cumuum bay faa'iidaynayse marka damaa'irta loo celinaayo mar biictibaari lafdi baa loo ifraadiyaa mufrad looga dhigaa marna biictibaari ilmacnaa baa loo jamciyaa oo jamc looga dhigaa oo carabi ahaan labaduba jaa'is weeye oo carabi ahaan in la yidhaha kullun aamana iyo kullun aamanuu labaduba carabi ahaan waa bannaanay labadubana waa fasiix yacni waxa weeye nusuustana waa ugu timaaddaa labada siyoodba marka hadda waxaa loo ifraadiyey oo damiirka kulli loo celinayo mufrad looga dhigay aamana huwa huwadu waxay u noqonaysaa kulli kulligina wuxuu yahay cumuum buu faa'iidaynaya marka dee intiiba waa soo gelaysaa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo mu'miniintoo dhanba waa soo gelaya kullun dhammaantood yacni markaa rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo mu'miniintuba aamana waa rumeeyey ay huwa kulligu waa rumeeyey billaahi allah buu rumeeyey wa malaa'ikatihi malaa'igtiisa ayuu rumeeyey wa kutubihi kitaabada ilaahay buu rumeeyey wa rusulihi rasuullada ilaahay buu rumeeyey laa nufariqu bayna axadin min rusulih waxay rumeeyeen qaa'iliina xaalay odhanayaan laa nufariqu kala geyn mayno bayna axadin min rusuli cid rasuulladiisa ka mida kala saari mayno cidna ma rumaynayno cidna ma beeninayno ee waa wada rumaynaynaa qaar rasuulladii kala saarayo iimaan iyo iimaan la'aan takdiib iyo tasdiiq rumayn iyo rumayn la'aan ku kala duwaya ma nihin axadna markay maqaamu nafyi dhacdo waxay u dhacaysaa macno cumuum bay u dhacaysaa oo oh, dee waxaa laga tilmaamayaa dhammaan rasuullada ma kala saarayno yacnii kulligood waa wada rumaynaynaa wa qaaluu waxay yidhaahdeen samicnaa waa maqallay wa atacnaa waa ateecnay maqallay oo yeellay gufraanak dembidhaafkaagaanu ku weydiisanaynaa rabbanaa rabbigayow wa ilayka almasiir xaggaagoo keliya u ahaaday noqodkuna falammaa facaluu dalik markay sidaas yeeleen nasakhaha allahu tacaala yacni lamaada jawaabteedii waa nasakhahaa waxaanay qaadataa labadaba maadi hadday tahay xagga yacni ficilka ku xiga iyo hadday tahay ficilka jawaabteeda ah labaduba waxay noqdaan maadi bay noqdaan falammaa facaluu daalika markay sidaa yeeleen nasakhaha allahu tacaala allah waa nasakhay yacni xukunkaas ayuu suuliyo kor yeelay fa anzala allahu caza wajal allah wuxuu soo dejiyey caza ilaahay isagaa haalib ah oo gacan sarreeya wajalla isagaa weyneh laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscaha laa yukallifu allaahu allah ku kallifi maayo nafsan nafnaba ilaa wuscahaa karaankeediiyo awooddeeda mooye wax kale kuma kallifaayo wuxuu u dhacayaa wixii karaankeediiyo awooddeeda waa ku kallifaya alistisnaau bacda anafyi isbaatun lahaa maa kasabat lahaa waxaa u sugnaatay nafta maa kasabat waxay shaqaysatay oo khayra u sugnaaday wa calayha adduumaddeeda waxa saaran oo dhibaaya maktasabat waxay galabsatay oo dembi ah wixii dembigay shaqaysato ay la timi taasina waa dhibays wixii khayra ay shaqaysatayna waa anfacayaan marka allaha maa kasabat waa wixii khayra wa calayha maktasabatna waa wixii shar ah rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na rabbanaa waxay muuminiintii yidhaahdeen rabbanaa rabbigayow laa tu'aakhidnaa ha noo qabanin in nasiinaa haddaannu ilowno aw akhta'naa ama aannu halmaanno ama aannu kamma'no ha noo qaban khaay wuxuu noqon karaa ficil wuxuuna noqon karaa odhaah wixii aan eh, u dhicin yacni qasad iyo aan u dhicin yacni badrheedh eh, ku talagal ah aan u dhicin laha noo qaban ee kama iyo halmaan iyo nooga dhacay allahu ha noo qaban waa duco ay ducaysanayaan qaala nacam allah wuxuu yidhi nacam haa waa idinka yaalay ducada waa idinka aqbalay rabbanaa rabbigayow walaa taxmil calayna isran ha nagu xambaarin korkayaga isran culays ha nagu xambaarin kama xamaltahu cala aladiina min qablina sidaad ugu xambaartay culayska kuwii annaga hortaya ahaaday siaad culays ugu xambaartay culays ha noogu xambaari qaala nacam ilaahay wuxuu yidhi marka haa taana waa idinka yeela rabbanaa walaa tuxammilna rabbanaa rabbigayow walaa tuxammilna ha nagu kallifin inaannu qaadno maa laa taaqata lana bih waxaan awoodi noogu sugnayn oo aanaan kari karaynin inaannu qaadno allahu ha nagu kallifin qaala nacam taana allah wuxuu yidhi waa aqbala waa idinka yeelay wacfu cannaa waqfir lana ilaahu na cafi oo dembigaannu markaa gallay naga masaxo raadkiisa xataa naga baabi'i waqfir lana noo dhaaf dembiyada oo noo xilqari oo noo astur miqfarka waxaa la yidhaahdaa bir madaxa la gashado ayaa miqfar la odhan jiray marka madaxii bay qarinaysa marka makfiradii iyadoo dembigii la dhaafayo asturaadii xilqarinna waa ku jirtaa waa wehelisaa cafwigana raadkii dembiga in la masaxo raadkii dembiga in la masaxo ayaa wehelisaa cafat iriixu lahara dabayshii baa waxay masaxdo baabi'isay raadkii hal dabaylaa intay ku dhabatay oo ku dhacday ya baa meeshii waxay noqotay wax alla wax raadi oo ka muuqdaaba inaanu jirin ya warxamnaa allahu noo naxariiso anta mawlaana adigu waxaad tahay gargaaraha yagii ayaa tahay fansurnaa ilaahu noo hiili cala alqawmi duulkii nooga hiiliyo nooga gargaar alkaafiriina gaalada ahaa oo nasriga iyo guusha naga siiya mawlaana waxaa looga jeedaa mawlaana almawla alkhaas baa loo jeedaa oo mawluhu wuxuu noqdaa almawla alcaam iyo almawla alkhaas ya almawla alcaam dee khalqigoo dhan allah mawlu u yahay marka macnaha caamkaa laga eegaayo uma rudduu ila allahi mawlaahum yacni allah xaggiisa ayaa loo celiyaa oo mawlahoodii ah siyaaqu wuxuu ka warramayay gaaladii buu ka warramayay inkastoo tafsiir kale culamada qaarkood ku fasiraan oo yidhaahdaan waxaa loo jeedaa mawlaahum mawla almalaa'ika oo damiirka malaa'igta loo celinayaa qowl sidaa odhanayaa jira laakiin jamaahiiru ahlicilmi maxay ku fasireen in laga tilmaamayo gaalada in loo celinayo ya gaaladana inaanu mawlo aynu allah u ahayn baa soo aroortay waatuu maalintii uxud nabigu ku yihi calayhi salaatu wasalaam maa u jawaabtaan markaase maxaanu dhahnaa yacni quuluu allahu mawlaana walaa mawla lakum dalika biana allaha mawla aladiina aamanuu wa alkaafiriina laa mawla lahum qur'aankaba waa ku timi culammadu waxay yidhahdeen labadu isdiidi maayaano midna waa almawla alcaam midna waa almawla alkhaas mawla alcaam marka laga eegaayo inuu khalqiga allah mawle u yahay caam ahaan bimacnaa wada abuurtay wada mulkiyo ku wada tasarufo yacni arsaaqaayo nicamkiisu ku socdaan macnihii caamkaa marka laga eego yacni sidaa mawle waa ugu wada yahay khalqigoo dhanbo dee waa addoommadiisii iyo makhluuqaadkiisii iyo kuwa arsaaqaaya iyo kuwa u nicmaynaayay adduunye ahaan dhammaan waa wada yihiin gaaladuna waa soo gelayaan marka almawla alkhaas marka loo jeedo mawlaha khaaska ee gaarka ah marka loo jeedo inuu allah nasriga iyo icaanada iyo gargaarka iyo ilaalinta iyo yacni waxaweye si gaara ah allah u daryeelayo mawlaha khaaskaa ah weeye ka loo diidayaa gaalada inuu mowle khaasa u yahay ya allah marka waxa weye mid idin ilaalinaya oo idin gargaaraya oo idin kaalmaynaya oo idin dhowranaya oo idin jecel yani waxa ma aha ya yani markaa taas marka yani marka allah idin ma aha mawlaha khaaska baa laga nafiyey muminiinta laakiin mawlihii khaaskaaba waa u yahay waa saas wy qaola nacam markay sidaa ku ducaysteen mu'miniintii markaana allah waxau yidhi nacam haa waa idinka yeelay rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiidkani baabka wuxuu ka khuseeyaa in nebigu calayhi salaatu wasalaam oo muuminiintii ku yidhi ma waxaad doonaysaan inaad tidhaahdaan sidii ahlu kitaabku hore ay u yidhaahdeen samicnaa wa casaynaa ha odhanina saasee waxaad tidhaahdaan samicnaa wa atacnaa waa maqallay waana ateecnay iyagoo culays dareemaaya arrinkaasi inuu ku culus yahay ayaa haddana waxaa la yidhi hoggaansiga sameeyo samicnaa wa atacnaana ku hadla xukunkana sidaa ku aqbala ee sharciga ha ictiraadina ha diidina ya markaas saas aawadee waxay ka khusaysaa yani xukunkii sharcigo loo hogaansamayo oo la odhanayo samicna wa atacna baabkana waa kii yidhi wama yaquuluhu man duciya ila dalika wa umira bimacruufin aw nuhiya can munkar marka samicna wa atacna waa in marka la yidhaahdo ayaa markaa ku imanaya aayaddan culammadu badankoodu waxay yidhaahdaan qaybtan hore aayadda wain tubduu maa fii anfusikum aw tukhfuuhu yuxaasibukum bihi illaah waxay tilmaamaysaa wax alla waxa qalbiga ku soo dhaca in dadka loo qabanaayo hataa waswasada iyo qalbiga waxa ku soo dhacaya waswaaska iyo yacni markaa khawaatirta ku soo dhacaysa iyo yacni marka kullu daalika in loo qabanayo in ictiqaadka qofku ictiqaadiyo oo qofku caqiideeyo iyo shakiga iyo yaqiinta iyo ashyaada la midka ah ruuxa markaa in lagu xisaabaayo ishkaal kuma jiro horrayse iyo dambayse ya oo ictiqaadaadka quluubta dadka waa laga xisaabayaa waa laga xisaabayaa waxyaalaha marka waxa weeye ay dadku go'aansadaan ay ictiqaadiyaan shakiyada iyo waxyaalaha ku dhacaya iyo nifaaqa lagu qarsadana in laga xisaabayo horrayse iyo dambayseba waa jirtaa nusuustii adiladuna waa sheegaysaa muslimiintuna waa ku ijmacsan yihin laakiin wixii xadiisu nafsi ah iyo waswaas ah ee ku soo dhaca ma loo qabanaya mise loo qaban maayo loo qaban maayo in allaha tajaawaza liummatii cama xadaat bihi anfusuha maa lam tatakallam bihi aw tacmal nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixaynka in allaha tajaawaza liummatii cama xadaat bihi anfusuha anfusahaana waa loo dabdiyaa isiinka la godo ama la kordhigo allah ummaddayda waa u dhaafay waxay nafaheedu ugu sheekayso ama iyagu waxay nafahooda ugu sheekeeyaan ilaahay ummaddayda waa ka dhaafa maa lam tatakallam bihi aw tacmal inta aynay markaa ku hadlin ama samaynin waa loo dhaafo loo qaban maayo laakiin hadday ku hadlaan ama ay sameeyaan marka waa loo qabanaya marka xadiisu nafsigii inaan loo qabanayn oo dadka lagu xisaabaynin ayaa markaa xadiisku ku cad yahay oo ku tusinaya aayadda qaybtan waxay isku khilaafeen culammadu xukunkeedu ma muxkam baa oo waxba lagama nasakhin mise waa la nasakha culammada qaarkood waxay yidhaahdeen saxaabadii waxay u fahmeen wa in tubduu maa fii anfusikum aw tukhfuuhu yuxaasibukum bihi illaah xadiisu nafsiga iyo waswaaska in loo qabanayo saasay saxaabadii u fahmeen yacni kuma gaar aha oo kollay macnuhu waa ka ballaadhan yahay oo ictiqaadkii iyo shakigii iyo yaqiintii ashyaadaasi waa soo gelayaan laakiin cumuumka inuu ka mid yahay waxyaalaha xadiisu nafsiga naftu ugu sheekaynaysa qofka bay u qaateen nebigay u sheegeen calayhi salaatu wasalaam oo waxay yidhaahdeen camallada waxaanu kari karaynay waana lagu kallifay siday salaadda iyo soonka iyo jihaadka iyo sadaqadday ka tusaaleeyeene aayaddan baa la soo dejiyeoo ma awoodno ma kari karno waxa qalbiga ku soo dhacaya inaanu kaantaroollo oo dee waxyaalo aanaan khiyaar u lahayn oo doorasho u lahayn oo aanaan ku talagelin baa qalbigeega ku soo dhacaya marka haddiina lagu xisaabayo taas dee culays bay nagu tooma kari karro daaqadayada kuma jirto awooddayada kuma jirto dabeedna nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ma waxaad rabtaan sidii ahlu kitaabka hore uu yidhaahdeen inaad tidhaahdaan saasoo kale ha odhannina ee waxaad tidhaahdaan samicnaa wa atacnaa gufraanaka rabbana wa ilayka almasiir macnahay u fahmeen cumuumka oo xadiisu nafsigu inuu soo geliyey ashyaadaas nebigu uma odhan ashyaadaasi kama mid aha waxaydan kari karayni meesha kuma jiraan aayadda waxaa looga jeedaa waxa weeye waa shakiga iyo nifaaqa iyo ictiqaadaadka quluubta iyo casmiyada iyo go'aannada waxa ku saabsanee qofku khiyaaran u go'aansanayo waxaasina waa waa shay la awoodi karayo mustataaca sidaa kuma odhan ee macnihii ay u fahmeen inay cumuumka ka mid tahay daahir waxay ku tahay in loo taqriiriyey haddamarat ya ma odhan ashyaada u fahamtay kuma jirto aayaddoo yacni markaa kama mid aha saas aawoodee ashyaada ku sugani waa ashyaa la wada kari karo oo daaqadiinna ku jira ee wuxuu yidhi markaa xukunka aqbala u hoggaansama samicna waa atacnaa dheh kadib marka waxa weeye waxaa soo degtay markay sidaa yidhaahdeen ee aqbaleen waxaa soo digtay aayadda ka dambaysa a soo degtay aamana alrasuulu bima unzila ilayhi min rabbihi waalmu'minuun mu'miniintuna sidii bay sameeyeen sidii ayay sameeyeen oo yidhaahdeen yacni markaa waa rumaynay waana maqalnay waana ateecnay allahna waa dembi dhaaf weydiisteen markay sidaa yeeleen ba allah nasakhay xukunkiiyo wuxuu soo dejiyey laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha yacnii ilaahay nafna ku kallifi maayo karaankeedii awooddeeda mooyaane halkaas markaa waxaa caddaatay inaan xadiisu nafsigii iyo waxay naftu ugu sheekaynaysay iyo waswasaadkii qalbiga iyo hammigii aan la go'aansane taradudka ahaa kullu daalika inaan loo qabanayo khawaatirtii ku soo dhacaysay kullu daalika inaan loo qabanaynin ayaa marka waxa weeye sugnaatay haddaba naskhinma waxaa looga jeedaa naskhi xukunka la rafcinaayo oo xukunkaba la kor yeelayo ya mise waxaa laga tilmaamayaa in waxa weeye cumuumkii wax laga reebay oo la khasisay hadda maaragta oo saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam naskhi waxay u isticmaali jireen macno caama ah oo xukunka la kor yeelee la rafciyee marka camalfalkaba laga qaado iyo caamka la khasiso iyo mutlaqa la qaydo kulligii waxay odhan jireen waa naskhi saasay odhan jireen culammadu waxay markaa in badanoo ka mid yidhaahdeen waa xukunkii in la rafciyo naskhigan waxaa looga jeedaa naskiga rafculxukmiga ahaa oo rafcuxukmi hadday ahayd yacni lafdigu caam buu ahaayo kuma gaar ahayn waswasada iyo khawaatirta iyo xadiisu nafsiga kuma gaar ahayne ila waxa qalbiyada lagu qarsado iyo waxa la muujiyaaba ictiqaadaad baa soo gelaya yaqiinnaad soo gelaya shakiyaa soo gelaya xukunkeeda waa la nasakhay maxaa looga jeedaa caam bay lahaydeen waxay culammadu yidhahdaan qaacida ahaan haddii caam soo arooro oo caamnimo loogu camal falo oo wax laga reebo waxaa laga reebay wuxuu noqonayaa naskhi ayuu noqonaya wain ataa maa khasa bacda alcamali nasakha waalghayru mukhasisun jalii waa kuu saaxibulmaraaqi odhanaayo hadduu yimaado yacni wax khasisayaa yacni caamkii camalfal caamnimo loogu camalfalay dabadeed nasakha waa nasakhayaa qadarkaasuu ka nasakhay halkii la odhan jiray waa khasisayaa ayaa la odhanayaa intani maqsuud bay markan ahaydoo dee waxay soo gelaysay cumuumka caamnimadiina waa loogu camalfalay marka daliilka khaaska ahi muu caddaynoo keliya intaas inaan markii horeba looga jeedine wuxuu caddeeyey in hadda laga reebay laakiin markii hore maqsuud ay ahayd marka wuxuu noqonayaa naskhi qadar laga nasakhayo oo wax ka mida la nasakhayo wain ataa maa khasa bacda alcamali nasakha waa nasakhaya culamadu saas aawadeed bay u yidhaahdeen taasi qadarkaasi wuxuu noqonayaa markaa naskhi walghayru mukhasisun jali bacdu ahli cilmi baa si kale maray oo waxay yidhaahdeen aayadda qaybtani waxay ahayd bayaan la caddaynaayo xukunkaa hore lasii bayaaminayo marka horena waxaa looga jeeday ictiqaadaadka iyo shakiga iyo yaqiinnada iyo ashyaadaasaa looga jeeday laakiin taa waxaa ka hor imanaysa fahamkii saxaabadu ay u fahmeen inaan nebigu odhan muraad maaha saas oo fahamkoodii uu taqriiriyey aanu ku inkirin ya taasaa ka hor imanaysa marka culammada odhanaysa waa muxkam waxaa ka fiican qowlka ah in la leeyahay walow qadar ha noqotee yacni waa la nasakhay oo waa naskhi waa naskhi rafcu xukmiga ahaa wejigaas ayaa markaa fiican waxaa laga qaadanayaa muuminiintu xukunka sharcigaa inay u hoggaansamaan oo aqbalaan oo samicnaa wa atacnaa yidhaahdaan waxaa laga qaadanayaa wixii taqsiir iyo dembi ah inay allah dembidhaaf ka weydiistaan waxaa laga qaadanayaa qaacido inay tahay allah dadka wuxuu ku kallifayaa un inay tahay waxay kari karaan waa qaacida markaysaga sharciya laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha waxaa laga qaadanayaa baryada allah la baryaayo in la badiyo rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na ummadda in laga rafciyo aan loo qabanayn wixii khata ah oo kama ah ama halmaan ah iyo wixii ilowshiya inaan loo qabanayn ayaa laga qaadanaya sida marka ay soo aroortay rufica ummati alkhata'u walnisyaanu wama stukrihu calayhi ina allaha wadaca can ummati alkhata'a walnisyaana wama stukrihu calayhi yacni waxa weeye ilaahay ummaddayda waa ka rafciyey ama waa ka dhigay lafdiga kale soo arooray lafdiga wadaca ayaana sii fiican laakiin ka mashhuurkaha ee kollay ku dhacay yacni markaa kutubaha qaarkood arbaciinkana uu nawowi ku qoray waa rufica weeyi yacni waana mashhuuro wacan laakiin lafdiga kale ayaa kasii xoog badan ina allaha wadaca an ummati alkhata wanisyaana wama stukriu calayh marka wixii kama ah ama halmaan ah loo qaban maayo haddii laakiin marka ay ku timaado wax xuquuq cid in la baabi'iyo oo dhiig iyo maal ah kama uu dembiguu qaadayaaye damaankii iyo qaandhowgii iyo magtii ma rafcinayo dembigiibuu ka baaqanaya laakiin dee hadduu markaa waxa weeye kama wax u dilo dee magti waa lagu leeyahay caaqilada magti lagu leeyahay isagana kafaara ku waajibaysa wamaa kaana limu'minin an yaqtula mu'minan ilaa khata'aa waman qatla mu'mina khaطأa fataxriru raqabati mu'minatin wadiyat musallamat ila ahlihi ila an yasadaquu hadduu markaa hanti cid baabi'iyo kama u baabi'iyo qaandhowgii baa ka imanaya inuu qaandhabo ayaa ka imanaysa laakiin ma dembaabayo dembi looga qori maayo laakiin damaankii waa ka imanaya damaankiiyo qaandhowgii waa ka imanaya ilowshiyaa saa si leega qofkii loo qaban maayo haddii ilowshiya wax uga dhacaan yani marka aasim maayo ha yeeshee shay waajiba ah hadduu ilaawo markuu xasuusto waa inuu la yimaadaa ya markuu xasuusto waa inuu la yimaadaa man naama can salaatin aw nasiiha falyusalliha idaa dakaraha laa kafaarata laha ilaa daat ruuxii salaad ka seexda ama ilaawaa ha tukado markuu xasuusto kafaare aantaa ahayn ma laha shaygii waajibkaayo la ilaaway waa ilaaba ilaa lala yimaadaa oo ilowshiyuu uga yeeli maayo siduu wuxuu sameeyey uga dhigi maayo laakiin shaygii xaaraan ah ee uu ilowshiiyo ugu dhaco yacni waxa weeye loo qaban maayo cuquubana uga iman mayso baabu damaankaasu wixii ku saabsan mooyaane iyada la qaandhow ka imanayo mooyaane muuminiintu ducaday ku ducaysanayeen waxaa ka mida ilaahu culaysyahanna saarin sidaad markaa ugu xambaartay culayska kuwii naga horreeyey waxaa laga tilmaamaya reer banu israa'iil oo kale oo towbaddoodii maxaa lagu xidhay inay birta iska aslaan oo islaayaan markay doonayeen inay toobad keenaan waxaa la toobadiin waxay ku xidhan tahay yaa inaa islaysaan waa culays aada waayahay najaasa hadday kaga dhacdo maradooda inta najaasada ku dhacday inay gooyaan baa la saaray alla intay najaasadaasi gaadho jara ma gooye innaga waxa lanagu ihi maydha bes jirkooda meesha ay ka soo baxda mooyaane oo labada waddo oo ay ka soo baxayso uun markaa yacni najaasadu mooyaane meelaha kale hadday gaadho iyadana saas si la eg inay gooyaan ayaa markaa lagu kalifay adigu waxyaalo badan culaysiyaa ah baa lagu kalifay ilaahay innaga waa inoo sahlay waa inoo fudaydiyey taasina waxay ka mid tahay waa min nicami illaah yacni nicmooyinka ilaahay ayay ka mid tahay marka eh, waxay muuminiinta ku ducaysteen rabbana walaa taxmil calayna isran kama xamaltahu cala aladiina min qablina taana ilaahay waa ka aqbalay dacawaadka allah inuu ajiibaa ku sugan rabbanaa walaa tuxamilna maa laa taaqata lana bih way ku ducaysteen waa laga aqbalay makfiro iyo cafwi iyo raxmad bay ku ducaysteen waa laga aqbalay nasri bay ku ducaysteen waa laga aqbalay haddii marka waxa weye wakhtiyada qaarkood nasriga la waayo asbaab yaga xaggooda ka dhacday ayaa saabtay in tansuru allaha yansurkum wa yuthabbit aqdaamakum laakiin hadday noqoto marka waxa nasriga in la waayo yacni waxay noqonaysaa sabab xaggooda ay la yimaadeen ayaa baajisay nasriga ayaa laga tilmaamaya marka cala kulli xaal xukunka sharciga in loo hoggaansamo oo la aqbalo ayaa laga qaadanayaa oo ay daliil u tahay aayadahan iyo xadiiskuba ay daliil u yihiin baabun fi nnahyi can albidaci wa muxdathaati alumuur baabun ay haada baabun kani waa baab baabkaasoo fi nahyi ay kaa'inun fi nnahyi ku saabsan oo ku sugan reebista la reebaayo canilbidaci bidcooyinka la reebaayo la diidaayo wa muxdathaati alumuur iyo umuuraha kuwooda lasoo darisiiyey reebista la reebaayo la diidaayo yani ashyaada bidcooyinka iyo waxa diinka lagu soo kordhiyey in sharcan laynoo diiday oo laynaga reebay ayaa baabka ku saabsan yihi bidcana waxaa la yidhaahdaa waxa markaa lagu soo darisiiyey diinka ee aan ka mid ahayn adduunyada waxa lagu soo kordhiyey ee cusub ee aan hore u jirin lama odhanaayo waa bidcooyinkii la diidaayo la odhan maayo oo xagga markaa adduunyada in wax cusub la soo darisiiyo la diidi maayo bisharti waa inaanay xaaraan ahaynuun waxaa la eegayaa daliil xaaraantinimeeye ma jira mise ma jiro haddaanu jirin waxay noqonaysaa inay bannaantoo mubaax iska tahay oo xagga adduunyada laakiin xagga diinka in waxaan daliil loo haynin lagu soo kordhiyo cusuboo lala yimaado lama rabo labadana waa la kala saaray oo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi antum aclamu biumuuri dunyaakum idinka u aqoon badan umuurtiinna adduunyada idinka ayaa u aqoon badan umuurtiinna adduunyada marka umuurta dunyawiga ah ee adduunyada loo nisbeeyey alaslu fiiha alibaaxa waxaa u asala bannaanaansho iyo ibaaxo ayaa u asala lamana xaaraantinimaynayo shay daliil xarrimay mooye wax kaloo la xaaraantinimaynayaa kama mid ahaa laakiin xagga diinka al aslu fiiha alxadru in markaa waxa waxa lala imanayo haddaan daliil loo helin asalku waa inuu mamnuuc yaho la diidaayo in la diidaayo weeye shaygii daliil loo hayo way ka baxaysaa bidcooyinkii uu sharcigu diidaayay way ka baxaysaa oo waxa weeye horaba saynu u sheegnay saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam musxafka qur'aanka inay kulmiyeen oo qur'aankii qoreen oo meel isugu keeneen tan noocaasoo kalii ma noqonayso bidca noqon mayso waayo qur'aanka in la qoraa asal iyo daliil bay leedahay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam waa laga qori jiray waana amray in la qoro in la qorona nebigu calayhi salaatu wasalaam waa amray axaadiista yacni nebiga uu ku sheegay qoraalka qur'aankana waa jirtaa yacni waxa weeye sida xadiiskii tilmaamayey laa taktubu cannii hayra alqur'aan faman kataba cannii hayra alqur'aani falyamxu yacni qur'aanka waxaan ahayn ha qorina yacni waxa weeye kii qur'aanka shay aan ahayn iga qorana ha masaxo adigu culammadu waxay yidhahdeen markaa waxaa laga baqayey in qur'aanka iyo xadiisku isku qaldamaan saas aawadeeda ayuu yihi wax kale ha iga qorina xadiiska laftiisa in la qoro dee daliil bay leedahay daliil ayay markaa leedahay uktubu liabi shaah iyo marka waxa weeye yacni qor kaa waxa xaqa mooyaane wax kale kama soo baxaan bimacnaa carabkaas shay xaqa ayuunbuu odhanayaaye qor yacni markii saxaabi lagu yidhi nebiga wax walba miyaad ka qoraysaa isagoo nebigu markaa marna cadhoonayo marna raalli noqonayo nebigu calayhi salaatu wasalaam qor buu ku yidhi marka qur'aanka qoraalkiisu asal buu lahaa jamciga qur'aanka la jamcinayo laysu keenayana wakhtigii nebiga waxaa markaa manciyey inaan laga aamin qabin in qur'aan cusubi soo dego marka maadaamay sidaas tahay oo aanu qur'aanka soo degitaankiisu uu muxtamal ahaa oo suuragal ahaa oo yacni aanu soo gebagaboobin si yaqiin ah yacni wakhtiguu nebigu noolaa calayhi salaatu wasalaam sidaas aawadeed baa keensatay inaan markaa musxaf keliya lagu kulmin oo aan markaa siduu hadda u qoran yahay loo qorin markii dambena khulafaau raashidiinkii baa qoray qur'aankaoo sidan musxafnimada u jamciyey khulafaau raashidiin nabiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam facalaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiina almahdiyiina min bacdii marka maadaama khulafaa raashidiinka sunnadoodii tahay saxaabaduna ay markaa ku waafaqeen oo lagu ijmaacayo ijmaacu saxaabana meesha yaallo saxaabadii nebigu ku ijmaaceen oo ruux diidani aanu jirin xaalka noocaasa ijmaacuna daliil buu u yahay yacni markaa sidaas aawadeed bidcannimo waa ka baxayaa bidco ma noqonayo bidco ma noqonayo marka shaygii nebigu calayhi salaatu wasalaam aan u suuro gelin inuu sameeyo laakiin uu sii sheegay in la sameeyona waxay la xukum tahay sidii wuxuu sameeyey saas aawadeed yacni markaa ma noqonayso bidco noqon mayso wahaakada marka maadaamay sidaas tahay waxaa la diidayaa in bidcooyin lala yimaado oo diinkii wax cusub lagu soo darisiiyaan daliil lahayn taas ayaa la diidayaa yacnii nabiguna calayhi salaatu wasalaam sida ficilkiisu sunno u yahay ayaa tarkigiisa iyo tegitaankiisa uu qasdan wax uga tagaana ay sunno u tahay oo waxaa jirta sunna ficliya iyo sunna tarkiya ayaa labaduba jiraan saas aawadeed baa loo raacayey oo shayga nebigu aanu samayn laga qaadanaayey inaan la samaynin yacni maanicu diiday mar haddaanu jirin yacni markaa in la sameeyana nebigu aanu sheegin waxay noqonaysaa cumuumaad loo deliishan maayo oo tarkiga raatibta ee joogtada ah attarku raatibu sunnatun yacnii waa tarkiga raatibta ahi ee aanu marnaba nebigu samayn ee joogtada ahaa wuxuu noqonayaa sunna ayuu noqonayaa in marka qiyaas la isticmaalo sida culamada muxaqiqiintii sheegeen qiyaas iyo cumuumaad iyo in la deliishado waxaa ka awlaysan tarkigaa joogtadaa baa ka awlaysan oo ka horreeyo oo laga hormarinayaa ayaa laga hormarinaya haalibka bidacuna waxa markaa loo cuskadaa waa tarkiga nebigu ka tegey calayhi salaatu wasalaam yacni markaa daliil uu nebigu ku sheegayna aanu jirin cumuumaad umay daliishan jirin marka culammadu oo lama odhan jirin shayga nebiguba ha ka tagee cumuumkay iska soo gudagelaysaa markiise markaa may odhan jirin waayo yacni waxa weeye waa haalibka bidacu noocaasay ku timaadaa bidcooyinka waxa markaa yacni markaa ku imanaya sidaasi ka duwane aad bay u yaryihiin weliba tarkigaas laba qaybood buu u qaybsamaayoo midna naqli riwaayo caddaynaysaa la hayaa midna waxa weeye xaaladda guud baa laga garanayaa hadday jiri lahayd in lasoo naqlin lahaa masalano kale nebigu calayhi salaatu wasalaam ciidaha labada salaadood ee ciidda inaan u addimin oo u qiimin dee xadiis baa ku soo arooray oo nasan u sheegaaya saas aawadeed in loo addimo oo loo qiimo salaaddii ciidda waxay noqonaysaa bidca ayay noqonaysa bidca ayay noqonaysa marka qaalibka laakiin bidacu naskaasoo kale ma leeyihiin in nafyigii uu ku soo arooray xadiis marfuuca oo sheegaya inaanu samaynin tilmaamaya maya qaalibka bidacu noocaas maaha waxaa dhici karta dadka qaarkood inay yidhaahdaan salaadaha rawaatibta ah ee markaa farallada ku lammaan maxaa ku jaban haddaynu isku jamacsanno ya salaatu ljamaacati tafdulu salaata alfaddi bihamsin wa cishriina daraja iyo bisabcin wa cishriina daraja hadday cidi tidhaahdo maan isku jamacsanno cumuumku soo sheegi maayo salaadda jamaacadu inay ka fadli badan tahay salaadda qofka keliya tukado sunnahana in laysku jamacsan karo deliil kalaa loo hayaa oo qiyaamu leylkii waa kii nebigu calayhi salaatu wasalaam dee jamacnimo ku tujiyey oo marka waxa weeye ramadaan iyaday tahay iyo iyadaan ramadaan ahaynba marka maadaama sunnihiina laysku xidhan karo oo daliilka aan ka qaadanayo inuu qof yidhaahdo marlabaadkana cumuumka uu sheegayo salaatuljamaacati oo faral marka xadiiska riwaayadiisa kuma sugna yacni cumuum bay u eg tahay cumuumkaasaan ka daliishanayaa yacni sunnada duhurkii ama sunnaha markaa subaxa ka horreeya ama sunnaha maqribka ka dambeeya in laysku jamacsado jamac lagu tukadaa way ka fiicantao way ka fadli badan tahay in fardi lagu tukado yacni in markaa sunnayaashii kale la jamacsanaya in looga qiyaas qaato ama cumuumaadka in la deliishado ayaan ka qaadanayaa inay cidi tidhaahdaa dhici karta waa tusaale waxaa la odhanayaa haddii taasi ay markaa waxa weeye mashruuc ahaan lahayd nebigu calayhi salaatu wasalaam waa samayn lahaa walow maratan kulay markaa waxay marku tahay yacni markaa waa samayn lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam mana samayn nebigi iyo saxaabadiisii mar haddaan laga haynin oo tegista salaada jamaacada rawaatibta in jamac lagu tukado ay ka tageen tarki raatib ah marnaba aynay samaynin ma dhici karto inay noqoto markaa shay mashruuca oo waxa weeye markaa eh, fadli yacni markaa laga helayo oo salaadda qofka keligii gaarkii u tukado ka fadli badan sidaasayna u noqon karin sidaas ayay u noqon karin marka qaalibka bidaca waxa weeye inaan nebigu samaynin waxaa laga qaadanayaa haddii markaa uu samayn lahaa waa la soo rari lahaa raritaanka aan la soo rarin bay culammadu ka qaateen inaanu samayn laakiin haalibkooda naqli sariixa oo sheegaya inaan u samayn nafyi ah sida xadiiskii hore aynu sheegnay looma hayo laakiin haddii arrinkaasi uu noqon lahaa wax dhacay ama mashruuca waa la soo rari lahaa mar haddaan la soo rarin wax jiray ma ahayn mana dhicin tarkigaana waxaa laga deliishanaya bidcanimada laga deliishanaya bidcanimada ayaa laga deliishanaya qaala allahu tacaala allah waxauu yidhi fama adaa bacda alxaqi ila adalaal maxaa xaqa dabadii ahaaday ila adalaalu baadi mooyaane yacnii xaqa maxaa ka soo hadhaan baadi ahayn ma jiro wax ka soo hadhaan baadi ahayn shaygii xaq noqon waaya wuxuu noqonayaa baatil buu noqonaya dalaal buu noqonaya dalaal ayuu noqonaya waxaa laga qaadanayaa bidcooyinkii inay tahay dalaal aayadda saas uga deliishanaya wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi maa faratnaa fi lkitaabi min shay maa faratnaa kagamaanu tegin filkitaabi kitaabka min shayin waxba kagamaanu teginoo waxaannu kitaabka ku dhaafnay oo aanaan ku qorini ma jiro haddaba aayadda kitaabka maxaa looga jeedaa ma waxaa looga jeedaa kitaabka qur'aanka baa looga jeedaayo axkaamta ayaa waxaa la tilmaamayaa xukum shay xukunkii oo aan lagu dhaafay kitaabka oo aan lagu sheegin aanu jirin oo kitaabka waa qur'aanka mise kitaabka waxaa loo jeedaa allawxu almaxfuud aayadda laba tafsiir baa ku sugan tafsiir wuxuu odhanayaa maa faradnaa fi lkitaabi min shay lawxulmaxfuudka waxaanu ku dhaafnay ma jire wax kastoo dhacaya ilaa yowmi alqiyaama ama hore u dhacay ama dhici doona waxay ku qoran yihiin lawxul maxfuudka shay laga dhaafo aan ku qornayna maba jiraba maba jiraba marka waxaa laga tilmaamayaa umuurihii qadariga ahaa wax waliba inay ku yaalliin lawxul maxfuudka tafsiirka labaad waxa weeyaan in la yidhaahdo maa faradna fi lkitaabi min shay yacni qur'aanka waxba kumaanu dhaafine shay walba waa ku caddayn shay walba waa ku caddayn oo waxaa loogu caddeeyey imaa sariixan si ku cad ama waxaa loogu caddeeyey si ishaariya tilmaan ah ama waxaa loogu caddeeyey si mafhuum ah ama waxaa loogu caddeeyey si marka waxa sunnada marka la tilmaamayo in la raaco oo qur'aanku wuxuu sheegayaa sunnada marka in la qaato yacnii rasuulka la atiico atiicu llaha wa atiicu arasuul atiicu llaha waarasuul wuxuu sheegayaa marka in la raaco rasuulka sala allahu alayh wasalam marka haddii sunnada lagu caddeeyo waxay ka dhigan tahay qur'aankana in lagu caddeeyey ayay ka dhigantah waatuu cabdullahi ibn mascuud marka uu yidhi wamaa lii alcanu man lacanahu rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wahuwa fii kitaab illah markii waashimada iyo mustawshimada iyo waasilada iyo mustawsilada iyo u nacdaray cabdullahi ibn mascuud ayaa qof dumaro quraysh ah quraysh ka mid a ah, ayaa waxay ku tiri maxaad u nacdalaysaa cabdullahi ibn mascuudow markaasuu wuxuu yidhi maxaan u nacdali waayey alwaashima waalmustawshima yacnii waalwaasila waalmustawsila iyadoo rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam uu nacdalay wa huwa fii kitaab illaah arrinkaasina uu ku yaallo weliba kitaabka ilahay qur'aankana ku qoran yahay markaase waxay tidhi qur'aanka labadiisa baal inta udhaxaysa labadiisa jildi inta udhaxaysa waan akhriyey arrinkaas sheegaysa kuma arag cabdullahi mascuud wuxuu ku jawaabay low qara'tihi lawajadtihi haddaad akhrin lahayd labada jaldiye qur'aanka inta u dhaxaysa bimacnaa kulligii haddaad akhrin lahayd waad ka heli lahayd waad ka heli lahayd sawta ilaahay yidhi wamaa aataakum alrasuulu fakhuduuh wamaa nahaakum canhu fantahuu wixii rasuulku idin siiyo qaata yacnii faygii khaniimada waxuu idinka siiyo waxaa kaloo soo gelaysa wixii awaamira uu idin siiyo qaata wamaa nahaakum canhu fantahuu wuxuu idinka reebana ka reebtoomoo ka taga ka taga marka wuxuu tilmaamayaa maadaama allah sidaa yidhi cumuumkaasaa wuxuu ku tusinayaa in markaa sunnada nebiga la qaato haddii sunnadii markaa sheegtay qur'aankuna sunnada in la qaato uu tilmaamay waxay ka dhigan tahay kaannahu in qur'aanka lagu sheegay kaannahu in qur'aanka lagu sheegay sheikhu waxaa ka muuqataa inuu u deliishanaayo wejiga labaad ee tafsiirkaynu sheegnay inuu u deliishanayo aayadda u soo qaatay wejigaa inuu u deliishaday waayo dee bidcooyinku inay marka waxa baatil yihiin ayuu doonayaa inuu ka dariishado oo in la sameeyo aynay ahayn yani waxa weye wax kastoo xaqana kitaabka waa lagu caddeeyo waa lagu sheegay yani marka maadaamay sidaas tahay waa in laga fogaadaa bidca saasuu ka daliishanaya laakiin bacdu cilmi waxay arjaxayaan aayadda macnaheedu inay ku saabsan tahay alumuur alqadariya ee alaxkaam alsharciya aynay ku saabsanayn oo looga jeedo allawxu lmaxfuud wa qaala tacaala allah waxau yidhi fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi waalrasuul fain tanaasactum haddaa iskhilaaftaan fii shayin shay isku khilaaftaan farudduuhu shaygaa celiya ila allaahi waalrasuul xagga allah iyo xagga rasuulka sala allahu alayh wasalam u celiya ay ila alkitaabi waasunna waxaa loo jeedaa kitaabkiiyo sunnada u celiya alimaamu shaafici waxau yidhi farudduuhu ila allaahi waxaa loo jeedaa kitaabka ilaahay ee qur'aanka u celiya rasuulka u celiyana waxaa loo jeedaa markuu noolaa isaga isula taga markuu dhintayna waxaa loo jeedaa sunnadiisa u noqda oo u celiya calaa haadaa waxay noqonaysaa kitaabkiiyo sunnada inay tahay in loo noqonayo ayay noqonaysaa aayadda kale macna ahaan waafaqsan waxay sheegaysaa wama ikhtalaftum fiihi min shayin xukmuhu ila allah wax kastaa isku khilaaftaan oo shay ah xukunkiisu wuxuu ahaaday xagga allaah ayuu ahaaday oo xagga allah baa loo celinayaa sharciga allah ayaa loola noqonaya sharcigii allahna waxaa caddaynaya alkitaab wasunna ayaa caddaynaya wa qaala tacaala allah waxau yidhi wa anna hada siraatii mustaqiiman faatabicuuh ay wawasaakum allah wuxuu idiin dardaarmay anna haada inuu kani siraatii waddadaydii yahay mustaqiiman xaaluu toosan yahay ama atlu waxaan akhrinayaa anna haada inuu kani siraatii waddadaydii yahay mustaqiiman xaal uu toosan yahay fattabicuuh raaca waddadaas siraatkaa raaca siraat allah walaa tattabicuu subula fatafaraqa bikum can sabiilih walaa tattabicu ha raacina assubula waddooyinka ka falliidhay ee ka leexday siraatalmustaqiimka ha raacina waddooyinka ka leexday ha raacina fatafaraqa bikum ay idinka kala kaxayso oo idinka iiliso can sabiilihi waddada allah ay idinka leexiso yacni si aan taasi u dhicin marka horeba ha raacina waddooyinka ka baydhay siraatulmustaqiimka nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa fasiray aayadda sida xadiiska cabdullahi ibni mascuud uu tilmaamayo khata rasuulu llahi sala allahu alay wasalam khatan mustaqiiman wa khata khuduudan can yamiini dalika wa shimaali nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu jeexay layn toosan iyo khad toosan ayuu jeexay wa khata khuduudan can yamiini daalika wa shimaalih xagga midig iyo xagga bidixna layman kale ayuu ka jeexay oo xagga midigna marka waxa layman uga saarayo siraadkii ama khadkii waddadii toosnayd ama laynkii toosnaa xagga bidixna layman kale uga saarayo markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haada siraatu llaahi mustaqiima laynkaa toosani ee dhexda ku yaallaa waa waddadii allaah xaalay toosan tahay wa haadihi subul kuwan hareeraha kaga yaallo xagga bidix iyo xagga midig markaa uga baydhayna waa waddooyinkii ka fallidhay ee ka leexday siraatulmustaqiimka calaa kulli sabiili minha shaytaan waddo kastoo ka midana shaytaan baa taagan yadcuu ilayhi dadka ugu yeedhaaya oole kan soo raac ya yacni sidaas markaa odhanay sidaas odhanay shaytaanku marka uu ugu yeedhayana odhan maayo waxaan kuugu yeedhayaa waddadii baatilkaan kuugu yeedhaya odhan maayo iyo baadida ee siduu ku kadin karuu samaynayaa wuxuu odhanayaa dee waa waddadii ilaahayba waa u qurxinayaa waa u dhallalaalinaya waddada markaa xaqa ah buu u ekaysiinayaa yaa waabuu u dhaaranayaa hadduu doono ilaa inuu kadiyu doonayaaye waqaasamahumaa qaasamahumaa innii lakumaa la min annaasixiin aadam iyo xawaa markuu doonaayey geedka inuu cunsiiyo dee magac kale ugu magacaabo waa geedkii laydinka reebay ma odhan shajaratulkhuldi buu bixiyey manaaficna waa u sheegay waxaanu yidhi nasteex baan idin ahay buui wallahana waa ugu maray waqaasamahumaa qaasamahumaa innii lakumaa la min annaasixiin markaa dee si kasta uu shaytaanku wax u kedin karo waa u kediyaa yaa waddadii baatilkaa laga yaaba magacyo xaqa ah oo wanaagsan inuu u bixiyo oo dad fara badan ay raacaan iyagoo moodaaya waddadii xaqa inay hayaan magac qurux badan loo bixiyo zuhrufulqowl buu shaytaanku isticmaalaayo waxyaalu wax ku kediye ka mida hadalka kiisa la dhallalaaliyey ya yacani waxa weeye labsi buu samaynayaa waa ka dheegelinayaa waddadii xaq uu ekaysiinayaa dad fara badani waxaa laga yaabaa iyagoo waddadii xaqa moodaya inay iska raacaan sidaas ayay marka waxaweeye dhici karta xadiisuliftiraaqna waa caddaynaya aayadda oo waxa weeye cidda yacni firaqa ah ee ka leexatay siraatulmustaqiimku dee waxay ku dhaceen bidcooyin iyo muxdathaad bay ku dhaceen saasay u lumeen laakiin cidda marka waxa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu tariiqay hayeen ku sugan man kaana calaa misli maa ana calayhi alyowma wa asxaabii ciddaasi waxay noqonaysaa ciddii waxaweeye bidaca iyo muxdasaadka ka badbaaday noqonaysa waxaana loo jeedaa ciddii xaqiiqatan ugu suganee ciddii dacwa iyo sheegasho keliya ay ka tahay yacni kuma rumoobayso qofku inuu marka waxawe wax wanaagsan sheegto yacni marka waxba u tari mayso ou yidhahdo ahlu sunnaan ahay ama salafiyaan ahay ama ahlulahar baan ahay ama ariiqii xaqan markaa ku sugan ahoo nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii baan waddadooda hayaa laakiin xaqiiqadu iyo ay khilaafsan tahay oo uu ka baydhsan oo bidac ku sugan yahay laakiin isagu iska sheeganaayo mujarad dacwa laa tanfac waxba tari mayso yacni magacu waxba taskiyeyn maayo waxay ka tahay xaqiiqaday ka tahay yacni xaqiiqatan ma ugu sugan yahay mise uguma sugna marka qof waloo inaga midiba naftiisa marka waxa waa inuu eegaa waa inuu marka isxisaabaa xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu in waxa weeye markaa arrinkaasi dacwo ay ka tahay iyo inay marka dhab ka tahay inuu xaqiiqatan waafaqsan inaan waafaqsanayn waa inuu qof waliba yacni marka uu isxisaabo oo uu is eego marka weeye wax marka waxa weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii yacni nahjigoodii iyo ariiqoodii khilaafsanna waa in marka aan lala iman waa in laga fogaadaa oo laga dheeraadaa waa in laga dheeraadaa a'immadii salafka qaarkood waxay odhan jireen yacni in istatacta anlaa taxukka ra'saka ilaa biasarin fafcal ya sida sufyaan laga soo weriy haddaad kari karto madaxaaga inaad marka waxa weeye asar mooye wax kale bimacnaa waxaad asar u haysa mooye wax kale aanaad ku xoqin haddaad timahaaga xoqayso xataa sidaa u yar xoqayso ya naqli haddaad inaad u hayso mooye waa mubaalaqo yacni markaa si kale inaad u xoqin haddaad kari karto fafcal same bimacnaa ka fogow waxaanaad asal u ahayn waatuu odhan jiray imaam axmed ibnu xambal iyaaka wa mas'alatan laysa laka fiiha imaam iyaaka wa mas'alatan laysa laka fiiha imaam waxaan kaaga digayaa mas'alo aanad imaam u lahayn aan lagaaga horrayn yani mas'alaad bilaabataa yeeli jirin nawaasisha cusub ee soo darrinaysa in laga ijtihaadaya waa jirtaa yacni marka shaygu naasilo noqdo laakiin shay aan naasiloba ahayn oo wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam yacni markaa nebigu markaa ka tegey suuroobina karaysay markaa in la sameeyo yacni markaa suuroobi karaysay dee naasilo ma noqonayso naasilo ma noqonayso waxay culammadu xataa yidhahdeen muxaqiqiinta ahi haddii shaygaa waqtigii nebiga aan la samaynini waxa marka dambe in markaa la sameeyaa keensaday tahay mukhaalafada dadku ku dhaceen iyo waxa weeye markaa sharciga siday u khilaafeen hadday keensatay yacni ictibaar ma laha oo waxaa la odhanayaa mukhaalafaadkii sharciga ha laga tago xaaje markaa looma qabo xaaje looma qabo marka min qabiili masaalix almursala noqon mayso haddii waxa weeye waxa markaa sababay in lala yimaadaa oo maslaxadnimadiisu inay soo xaadirtoo timaadaa waxa keensaday hadday tahay dadku mukhaalafaday la yimaadeen waxaa la odhanayaa yani mukhaalafaadka ka taga oo sharciga waafaqa yacni sidii aan xaajo loogu qabin waagii hore ayaan markanna xaajo loogu qabayn oo baahi aan loogu qabayn wa qaala tacaala allah waxau yidhi qul waxaad tidhahdaa in kuntum tuxibbuuna allaha fattabicuunii haddaad tihiin qaar allah jecel fattabicuunii aniga ee raaca yuxbibkum allah haddaa i raacdaan maxaa dhacaya haddaa i raacdaan yuxbibkum allahu allah waa idin jeclaanayaa ya wayakfir lakum dunuubakum haddaa nebiga raacdaan calayhi salaatu wasalaam yuxbibkum allahu allah waa idin jeclaanayaa wayakfir lakum dunuubakum dembiyadiinnana waa dhaafayaa dhaafayaaeh marka maxabbada allah la jeclaado waxaa deliil u ah iyo calaamad raacitaanka nebiga calayhi salaatu wasalaam la raaco ayaa calaamad iyo daliil u ah haddii raacistii nabiga la raacayay calayhi salaatu wasalaam la helo waxay noqonaysaa jacaylkiina waa jiraa oo deliilkeedii daliilulmaxaba ayaa markaa yaalla iyo calaamadiisa haddii waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam la raaci waayo waxay noqonaysaa sheegasha iska ahayd jacaylka allah la jeclaanayaaye jacaylkaas ma jirin marka burhaan iyo daliil waxa u noqonaya jacaylkii raacitaanka nebiga la raacayo calayhi salaatu wasalaam raacista nebiga la raacayaana waxay koobsanaysaa kor iyo kal fattabicuunii daahiran wa baatinan kor iyo kalba nebiga ka raaca xagga qasadka iyo niyada iyo ictiqaadaadka iyo acmaal quluubka ya iyo qalbiga waxa ka dhacaya iyo hadday tahay daahirka mid walba daahirka mid walba marka kor iyo kal in laga raaco ayaa soo gelaysa aayaddan waxay culammada salafka qaarkood odhan jireen waa aayatulmixna waa aayaddii imtixaanka aayatlmixna maxaa ayadda imtixaanka loo yidhi iddacaa qawmun ilmaxabbata fabtalaahum allahu bi hadihi alaaya waata bacdu salaf ay yidhaahdeen duul baa waxay sheegteen jacaylkay allah jecel yihiin markaasaa allah aayaddan ku imtixaana saasaa aayatulmixna loogu magacaabay aayatulmixna saasaa loogu magacaabay haddii nebiga la raaco calayhi salaatu wasalaam kor iyo kal laga raaco wax kastuu sameeye la sameeyo wax kastuu ka tegayna laga tago waxaa ka dhalanaya in allaahna uu jeclaado cidda caynkaas samaysa una dembi dhaafo inaad allah jeclaato iyo in allah ku jeclaadana kee weynaansha badan waxaa weynaansha badan in allah ku jeclaado waatay bacdu salaf yidhaahdeen laysa asha'nu an tuxibba inama asha'nu an tuxabba muhimmadda weyni ma aha adigu inaad allah jeclaato ee muhimmadda weyni waxa weeye in allah ku jeclaado ayaa muhimmadda weyni tahay haddama aragtaa muhimmadda weyn waa taas weeye dembiyadiinnana allah waa dhaafayaa oo qofku si kastuu wanaagsan yahay oo ka mida atbaacu arusul calayhim asalaatu wassalaam waxaa ka dhacaya shay dunuubta ka mida ka dhacays marka makfira iyo dembi dhaaf qof waliba waa u baahan yahay wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuub ilayk